kuwada gaaladaa rasuulka sala allahu alay waa soo dhaweyn jiray iyaguna way soo dhaweyn jireen sharkay u keeni jireen waxbuu ku qarsan jiray kaanuu caybata rasuulilahi waa nuski marka laga warramayo khuzaac qabiilkaas waa u yimaadeen markaas laga warramayna waxay dhaheen waa kuwan nimankii quraysh ahaay oo dhan geeloodii oo ilmihii yaryaa wato inay kula dagaalamaan bogaan ku gaadhin rasuulka sala allahu alay slam markaasuu u warramay budayl ibnu warqa nin la dhaho nimankaa xukumayey saasaan u imid ilaahay baan ku dhaarte ilama yimaadaan wax ay xaramka ku weyneynayeen ilaa wax walba waan ka qaadanay waa u yimaadeen rag badan marba ninkii loo sheego o hebel baa soo socda rasuulku dadka ugu kala yaqaane ayaa uu dhihi jiray ninkaasi waa nin noocaaya ah, saa ka horgeeyey nin waxaa u yimid axbaar ah, niman issoo urursaday oo quraysh ahayn markaasa wuxuu yidhi niman cibaado badan waana gaal ayuu ka dhashay oo geela ka horgeeyey geelii oo waxaa weeye tiro badan oo ah baa laga horgeeyey markaasuu iska ilmeeyey oo yidhi kuwan miyaa xaramka loo diiday qraysh iyo wixii aan kula jiro dhawaaban ka baxaya mirkaz inuu dhahay ibn xabsi oo markaas waa nin qalbi adag oo kaasoo hadalla kuqurbu rasuul kula hadlayo waana kaan istaagnay waxaas oo dhan iyagoo ay socdaan ayuu rasuulku cusmaan u diray marka waxaas oo dhan markaasu cusmaan soo daahay oo markaasa la waa la diray rasuulku sal allahu alay slam waa ki markaas wuxuu garay beeca ayuu saxaabadii la garay oo laqad radiallahu can ilmumin hadda aayaddan beecadaasi maasan sheegnay xalay lababa culimadu way ku sheegeenoo ama saxaabadii baan isu jeedaa qolo waxay dhaheen mawd buu kala beecagalay kulligan aan dhiman oo magaaladaan galaynaa wey mako ayaan gudaha u galayna qaybna waxay dhaheen inay sabraan oo ina caleyn ruux innaga inaga mid ah inuusa caleelin buu rasuulku kulli ballan kaa qaaday go-aankaa markay ogaadeen ba iyagii laftoo isbedeleen marba nin bay usoo dila ninba ninba marba sooilnina cusmaanna waa soo daayeen ila iyagaa hayey oo daahiyey farahay ka soo wuu yimid waxay soo direen ninka dhihi jira suhayl oo raggii beder la qabtay uu ka mid ahaa nin qiimo badan oo khayr badan oo cajaa'ib ah uu noqdo markii rasuulku dhintay ee la ridoobay makoon ninka intuu istaagay dadkii ka celiyey waa inay ridoobaan oo yiwaad ogtihiin waxaad islaamka u geysateen haddeerna sidii han yeelin isaga sababtii ilahay ku jooji cumar baa maalintaa wuxuu yidhi beder rasuulka ilaahi nin wuxuu ahaa aftahan oo khadiiba oo khadiibu quraysh baa dhihi jiray si uusan meel dambe u istaagin oo uusan gaalada ugu khudbayna ilka aan ka daadiyo ii daawi markaasa wuxuu yidhi daa waxaa laga yaabaa meelo aad raalli ka tahay inuu ka khudbeeyo sidaan dhacdo kamakay isaga saabo noqday ninkaasay soo dira markaasa wuxuu yidhi arrintii hadda saalaanatay bu rasuulku sala allahu alay wasalam heshiis bay marka kala qorteen rasuulku sala allahu alay wasalam uu ka yeelay waxyaalaha ad adag wuxuu ka yeelay waxaa ka ahaa inuu yidhi ruux kastoo annaga naga yimaada idiin soo doono mayn diintii idinka idinka yimaadana waa idiin celinayna bu rasuulku sala allahu alay wasalam waa waxyaalaha ay qaadan waayeen saxaabada wuxuu rasuulku sal allahu alay wasalam markii heshiiskii la qoraya bismi illahi raxmaan raxiim sayid ugu diiday wuxuu yidhi ama araxmaan falaa nacrif ma garanayna bu magacaa diid wuu diiday cali baa qorayo markaasa wuxuu yidhi tirtir maya wy bismillahi ramaan haadaa maa saalaha caleyhi maxamedun rasul ama rasuul falaa nu'min wy ilahay baan ku dhaaranay haddaan rumaysanaha rasulka maana ku diideen tir buu rasuulku markaasuu labadiiba diiday oo rasuulka gacantiisa ku tiray manaa waxyaalaha ay sameeyeen oo adkaa waa badan yihin waxyaalahaas ka mid ahaa saxaabadii marka aada iyo aad bay arrinta ugu adkaatay cumar iyo radiallahu canhu rasuulku u yimaadaan maxaan diinteenna ba kuwa gaalama soonada silaaso ilahay inooma shay inoo gargaaraya falima nucdi daniyata fi diinina u ku celina maxaan diinteenna u lidayna marka maxaan dullinimada u qaadanayna markaasa rasulka sala allahu alay rasuulki leeyaanahay mana caasinayo sa abubakar buu u tegay abubakar keliyaha baa rasuulka waafo markaa sii rasuulku maray dadkuna halkaasoo kale soo baxdaa kala deganaantu deganaanta waxay tarta waa arrin khayr badan oo wafkaas cajeeyo oo meelo badan ku fiicanbu laakiin hadda wuu kolaawe kolaylkuna mar badan buu ruuxa ku xambaaraa inuu simbirixdow wuu shikeeyo wafkaasoo markaas diin xanaaqay cumar radiallahu canhu abubakar buu tagay sida rasuulka korkuye ilaahay caasi mahaye faljim karda rasuulka sal ku dhegceyiyo amarkiisa marka walaalihii saan sheegnay aada uga sii xanaaqay waxaa ka mid a ah ninkii uu yidhi sooxi xiran aabihii ku dara marka sulxi saas ku dhacay maxaa lagu heshiiyey iyagoo wixii ay sheegeen oo dhan gaaladu ay islaamku yeeleen oo rasuulku ka yeelay sala allahu alay wasalam eh, iyaguna ay diideen wixii ayna rabin oo dhan magac ilaahay bay diideen rasuulka bay diideen salala waxyaalo badan bay diideen wakaas wixii o dhan wuu qaatay rasuulku sala allahu alay wasalam waxaa ka imanayaa de ka weyn marka waxay ku heshiiyeen toban sano in dagaalka la joojiyo oo laisdhex maro oo wakaas ruux ruux la hadla uusan jirin waana ka ilaahay subxaana watacaala suurada kusoo diya fatha lagu magacaabay tobankii sano haddaan soo koobno laba sano markay dhammaataday ballankay ka dheen ballankuna muxuu ahaa laba qabiil oo dagaal badan ka dhaxeeyey oo aan quraysh ahayn oo kuwana reer beni bakarar ah, oo kuwana khuzaaci hadda aan mar inayaha ayaa qolana waxay dhaheen quraysh baan la soconnay oo waxay ku heshiiyeen baan ku raacnay kuwana waxay dhaheen rasuulkaay raaceen khuzaaca gaalkooda islaamkooda marka qoladaasi de qoladaasi ka midta ah, wixii lagu sameeyo de wixii rasuulka labadii qolaa dagaalamay markaasay quraysh hoos ka siiyeen hub hub hoos loo gudbiyeen markaas laga adkaaday oo xaramka ay kusoo careenoo ilaa la baabiyey oo nin oday oo xaramka degaaniga iyaa kamid oo duley la dhihi jiray gurigiisa ay soo galeen markaasay wafti rasuulka usoo direenoo ku ooyeen rasuulka sal allahu alay wasalam oo waxaa kamid ah hadalkiisii wabayasuuna rukacan sujada waxay mamireen annagoo rukuuc iyo sujuud ku jiro wakaas markaas rasuulka sala allahu alay wasalam kor intuu fiiyey wuxuu daruurtaa waxaa u timid gargaarkaaga rasuulka sala allahu alay wasalam waa rasuulku soo galay oo saas kusoo galay waxay ku heshiiyeen sanadka dambe in rasuulku sala allahu alay waslam markay sanadka uu noqdo sanadka dambe inuu yimaado sanadka dambe uu yimid oo way u baneeyeenoo kasa dheer baylada xasaan ninkii dhihi jiray eh, ayaa rasuulka sala allahu alay wasalam heshiisoo waduu baydad badan oo goday ahoo gaalada uu ku liidayay ayuu akriyayoo way usoo daawashtageen markaasaa rasuulka sal allahu alay wasalam ضايق مركو رسولك كلها الحكمة بقى كاملها سوى هشي في ولا أيوب قوي أخري وهو حق كاملها عاوز أخري بسم الذي لا دين إلا دينه بسم الذي محمد رسوله خلوا بني القطاع عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهم عن نقيله ويظهر الخليل عن خليله can khaliilihi قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تطلع على رسوله بأن خير قتل في سبيله يا رب إني مؤمن بقيل وبيد واوين وعجاية مركزة وحوي عمر ونقري أفي حرم الله وبين رسول الله تقول الشعر محرم إلهي يا بيت إلهي يا رسول كوت كو أخريه داوي رسول صلى الله عليه وسلم قال اللي بوقدر إياه يشين كان ليه وحرام مصر كلام لكن هذا هذا القاس وقال بيد بكو أخريه رسولك كفر قال النوب من أي قال أي هاي مركة صارت مركة وش كل عي بيع أنا كل عي مصورين وكسر ده صارت صارت هيك وحنمر إن مركة عيب ده صارت صارت في أو ثواني صدوات لقد رضي الله والله قد رضي الله إله الرالب وكان نغضي عن المؤمنين أبو صالح كان نغضي إذ وقته يبايعونك أي بيعالك رجليين تحت تحت الجلس الجيد ده وقتها فعلمه ilaahay subxaana watacaala wuxuu ogaaday maa fii quluubin waxa qalbigooda ku jiro iimaanah faanzala ilaahay wuu soo dejiyey asakiinata xasilooni ayuu ilaahay ku soo dejiyey subxaana watacaala iyo naxariis calayhim dushooda wa asaabahum ilaahay wuxuu ku abaalmariyey markay ilaahay uu ogaaday in waxay kuula ballameen ay run ka sheegayaan ilahay wuxuu nimankaa saxaabada ku abaalmiyey fatxan qariiban oo waa khaybar oo xoolo badan ay yaaleen bay markiiba markay maka saa u tageenba khaybar baa la eedayo ilaahay u furay subxaana watacaala oo maalintaasay muslimiintu iyo rasuulku sal allahu alay wasalam si caaisha sheegtay ay ka dhergebay jiray khumis wax la dhaho haweentiisa sanad waxay cunaan uu siin jiray marka ilahay wuxuu ku abaalberiyey fatxan qariiba wamaqaanimo uu ilahay ku abaaliyey haniimooyin kasiiratan taba maalinkaa laga bilaabo haniimooyinkii uu ilaahay subxaanahu watacaala ooda ka furay markay saxaabadii sida yeeleen oo ay dhaheen waxaan diyaar u nahay inaanaan dhaqaaqin ilaa inaan dhimanno mooyeen ilaahaygi subxaanahu watacaala sidaa ogaa ee go'aan kaasiyay ayaa haddana waxa uu isagu waafajiyey uu siiyey buu ku abaalmarinayaa oo khayr badan ku siinayaa ومغانيه بالله كاذا غنيموين كثيرة تربلا يأخذونها ويقالنا إيانا الشيخة والقصة والرئيسة وكان الله إلهي وصوه على عزيزا غالبا إذا لجل لكما أذكار حكيما إلهي وأمجفه وعدكم هذا المؤمنين تتينه إلهي إليه وهي وعدكم الله الله وإليه والمغانمة كثيرة غنيموين تربلا تأخذونها أذقابا إيسان فعجل وسود يلكم يمك هذه صنع خيرا أي لا ينسى هرمريم ويلا مركبة مركبة نغير فان شغنك ولا آله إلهي وفريه وقف إلهي وقبطيه أيدي الناس دك جعمه ودي وجعله وعنكم كقبطيه فانفسين فقيصاد لهم لأن بدك الصحابة منك إيمان لها ودن حقا مستوى مدينة والذين قال قهر على سنايد يقبلون بدن عرب ومسلمين عين مركب قوة إنك هيرين ينصد دمران أي لا يجعمته لقبطيه oo marar bay dooneen laakiin ilahi baa subxaana watacaala qulubta isaga haya qalbigooda ilahay meelo kale usii jeediyo cabsigu ku hiyo wuxuu dheen waxaa laga yaaba inuu ninka adkaaba berinaba ayagu wakafa aydiyanas wakafa ilaahay uu qabtay aydiyanas gacmahoodiibuu cankum xaggiina ka qabtay oo inay caruurtii iyo haweenkii iyo masaakiin dadkii haray laayaan ayuu rabbi subxaana gacantooda ka qabtay walitakuuna si ay u noqoto nasrigaa iyo fadxigaa iyo heshiiskaasi aayatan say calaamad وقلنا قطع إنه إلهي اللي جلاها للمؤمنين بل كما ينسان حيء وقالين هل تكالا إلهي أدو اللي جلاها إنه محبا لي إيه الكريم وإلهي العلمي مرد الله سبحانه وتعالى وسوريه وحاوة جابتك عن طريق لا يقبطي فهي قلنا قطع آياتا علامات ay ku gartaan ilahay inuu la socdo oo u nusraynayo isagoo cadowa ka celinayo lilmumina si ay ugu noqoto wey wayahdiyakum suu idiinhanuyo siraatan mustaqiima hanuunkii markii horeba ay haysteen ayuu ilahay hanuun ugu sii daray waddada ay markii horeba hayeen xaq ahayd ayuu ilahay usi iftiiyey wey subxaana watacala markay saas sameeyeen oy run ilahay u sheegaan wa ukra wayucdidkum haniimatan ukra haniimo kalena ilahay u idin lam taqdiru calayha oo ibnu kasiir uu yidhi raximah llahu waa markay culamada qaybtaada dhahaan qaybna waxay dhaheen waa qaniimooyinka ay heli doonaan ee tirada badan ee khaybar ugu horreysay wa ukhraa ilaahay mid kalena wuu idinsiinoo ganiimo ah lam taqdiruu calayha aydaan awoodeen qad xaada allahu biha ilaahay baa idiin koobay wixii la hareereeyo xisaar la geliyo ee wax laga adkaayo ilaahay baa xisaar idiin geliyeyoo meel idinka carari kari maayaan qaniimooyin noocaas ahana iyo qaniimo noocaas ahana ilaahay wuu idin siinayo wa kaana allahu calaa kulli shayin ilaahay wuxuu ahaa shay walba qadiira mid awoodow walow qaatalakum خير ما كمرك إلهي أسوجه سبحانه وتعالى ولو قاتلكم هذا إذا لا درر هايان الذين كفروا كوم جالوا إلا مر بلن بيسكر بيانه الدقالمانه وقوى مرضي حتى ضد بلن وإياه كميلا هيس كانوا بلن الدوانان إن هيس قد حالي الدقالمان ويتحاول يصور إنه إلهي قبطه إلا ماشي وحبا كسر ولو إلهي صبحي قاسه رضا إيو السلام كان يسلح مرامة بس آد فعلى غيابا انت حدر انت رسول صلى الله عليه وسلم wuu soo hijrooday ama intii maka joogay marka waxaa laga joogay rasuulka soo jirkiisii saddex iyo toban lix lagu dara intee noqonaysaa ah, ha sagaal iyo tobankaa dadkii soo islaamay inay ka badnaayeen labada sano dadkii soo islaamin waxa ay fatx unoqoto saas ahayd alla wuxuu yihi subxaana wataala walow qaatalakum hadday idinla diri lahaayeen aladiina kafaruu kuwa gaaloobay oo reer maka ah laba lawul adbaara dhabarkay jeedin lahay way carari lahaayeen uma markay cararaan kadib laa yajiduuna mayna heleen weliyan weli ma heleen mucin ma heleen weli cid ahoo u hiirsoo xigta ma heleen walaa nasiiran gargaarna mayna heleen sunnatallaahi waa ilaahay waddadiisii wey gaalada inay cararaan markay islaamka ka hor yimaadaan oo dhabarka ay geeyaan oo cid weli ahoo nasiirah ay waayaan waa sunnatallaahi waa caadada ilaahay waa wadadii ilaahay allatii sunnadii weeye qad khalad min qabl oo gaaya islaam markastoo ay dagaalamaan saasay xaaladdu ahaan jirtay walan tajida heli maysid ruuxa lala hadlayo lisunati illaahi ilahay sunadiisa biyan cid wey ilahay caadadiisa iyo sunadiisa waa saa wey iyo waddadiis sunada laga bedeli karo oo dadka muslimiinta hadday iyagu ilaahay ku xirmaan oo ina caasinin oo waxa islaamku u jabaan waa iyaga gacmahooda wax ka yimid wey markaad ilahay caasi ilahay ku jebinin laakiin dad ilahay subxaana watacaala adeecdo oo sidii rabbi subxaana watacala rabay aad tahay laga adkaa maayo aad yaraatid bo ilahay baa kula jira wey wahuwa ilaahay alladii kii weeyey kafa qabtay aydiyahum gaalada gacantooduba cankum xaggiina ka qabtay wa aydiyakum gacmihiina wuu qabtay canhum waa idin kala celiyey bu alla subxaana wataala bibadni makata fii badni makata maka dhexeeda wey oo maka dhex hadda laga wada xaramka gudihiisa maka magaalada idin uma lakin xaramka eh min bacdi an absarakum calayhim ilaahay intuu idinka guulaysiyo ood ka qaali noqoteen ood soo qabateen kadib ayuu ilahay gacantiina qabto maydaan diinu wa kaana allahu ilahi waxaa bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiira ilaahay subxana watala waxaad samaynaysaan u ark marka aayaddan waxay kacbasa ay kusoo degen fudayl sulxi markuu dhacay ayaa sideetan nin oo dhalinyaro ah baa lasoo diray oo buur hadda magaalada ku jirta oo tanciim la dhaho laakiin waa xillibay ku taalla waana magaalada gudaheedii oo dhul hadda weli magaaladu mayna dhaafin xaramkii marka xagga jidadiya laga soo aaday dhulna magaalada gudaheedii xaramkiibay ku dhex taalla oo masaajidkiibay u dhowda tanciimka hadda waa meelaha xaramka ugu dhow oo xilli haddana oo aan xaramka kamid ahayn buurtaasa intay koreen bay dooneen inay soo weeraraan oo de heshiisii qaatay oo iska diifo oo warkaas aan waxba la ogeyn sideetan nin oo aada u hubaysan waana wax lasoo dira bay ahaayeen oo lagu talagalo dadbaa doonaya inay heshiiskaa baabiiyaan gaalada kamida oon ogolayn markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala iyagoo sideetankaas oo weliba ayna kuwana diyaar ahayn oo sulix isaal lagu seexday ayuu sideetankooda iyoon waxba ruux dilin baa lasoo qabtay oo rasuulka loo keenay sala allahu alay wasalam markaasaa rasulka wuxuu cid heshiiska aad ku timaadeen miyaa jirtamay cid maangelinaysa miyaa jirtamay soomayaan saa rabin haa rasuulku markaasa wuxuu yidhi intii hobka laga qaaday sii daayaya iyagaa marka dambena ballan ka bixi doona ila markan ballanka inay ka baxaan bay doona oo qadri sameeyaan dhagar sameeyaan marka dambana de sidii dhacday sidaa kuwan uu ilaahay ka warramayo waa kuwa wey sideetankanin waraysu heshiiska u burburay inay dagaal sideen marka kuwaas ilahay ka hadal alla wuxuu yidhi wahuwa ilaahay alladii kii wey ilahay sulxaas rabaa iyo khayrka ku jira ee aad u tira badan ee fadxiga uu noqday ayuu rabbi subxaana watacaala rabaa ilahay wuxuu qadarayna lagama hor iman karo oo wuu fulayaa oo wax qadarkiisa ka adkaan kara male wahuwa ilaahay alladii kii weeye kafa qabtay aydiyahum dadka gacmahoodabu gaaladii weeye cankum xaggiina ka qabtay waaydiyakum gacmihiina ilaahay u qabtay canhum iyaga xaggooda gaalada bibadrin oo waa kuwa la soo qabtay idinkuna maydaan lahayn iyagana ilaahay subxaana watacaala kuwa idin laaya si heliisa u burbura kama dhigin sideetankaa nin hadday soo weeraan wax badan bay geysanaa bis ilahay gacanta qabanin sideetan ninoo aad u hubaysan oo dhalinyaro xoog badan oo sikadiisaa ku soo galay meeshay islaamku deganaayeen bibadni makata fii fii badni makata maka dhexeeda oo waa xaramka hadda magaalada gudaha waa xaramka min bacdi an asfarakum ilaahay intuu idinka adkaysiiyey oo gacanta idiin soo geliyo ood ka guulaysaseen caliil intuu idinka guulaysay kadib ayuu ilaahay gacantiina qabto maydaan laynin wakaa rasuulku sii daayo wa kaana allahu bimaa tacmaluuna basiir hum gaaladu qoraysh weliba alladiina waa kuwii kafaruu gaaloobay oo wasaduu cani lmasjidana masaajidka xubnahooda idin diiday masaajidka ilaahay baan ku dhaaranaa bay dhaheen carabta ku sheekaysan mayso xoog buu ku galay markaasay diideen oo saa horta marnaba ma yeelin waa inaad sanadka noqoto waxyaalihii ay ad u adkaysan waayeen cumar iyo taasaa ka mid a ah. soomada hadda rasuulku markay sii socdeen wuxuu yidhi ruyuu arkay oo xaramkaad geli karta aayadan soo socota marka waxyaaluhu ku xujaysanayeen cumar iyo raggu kamida waxaa ahayd samaadan noo sheegin inaan gelayn haawiyi rasuulka laakiin mar sanadkan aanan ku hoy abubakar iyo warsogeyn markuu abubakar u oo la hadlo yidhi maxaan diinta u liidayna maxaan saa u yeelayna soo muusa inoo sheegin markaan soo soconay waka wuxuu yidhi mar sanadkan u ku yidhi rasuulkii abubakar sahabal bay marayeen sala allahu alay wasalam iyo warsogeyn hadda marka waa diidan xaram in rasuulka sal allahu alay waslam iyo saxaabadii la socotay inay dawaafaan ay galaan way diideen si silmi aha wey inaan dagaal u socon hum iyagu aladiina ku wey nimankaa qurayshaa ah, waa aladiina kafaruu wasaddukum can ilmasjid alxaraam waa kuwii masjidka xurmada leh idinka manciyoo idin diiday walhadya hadyigiina way diideen xoolihii mackuufan xaaliya mid la xadkeeyey xoolihii oo halkan ku xihan wakaa san soo marray ninkaas uu yidhi kamidaa ah dadka isu tategey geela ka horgeey oo iska noqday markiiba isagoon rasuulka la hadlay markuu geela waxaa dadka loo diidi karaa buyi inay eh, xoolaha xaramka loo goolayo dadka noocaas geelo intuu gaajaba is walhadya xoolihiina way manciyeen mackuufan xaalayeen xoolaha hadyiga iyo geela mid la xabsiyey an yabluqa maxaa loo xabsiyey an yabluqa si uu gaaro maxillo meeshu ku xalaali lahayo xaramka ilan xudaybiya hadda qaybna xaramka weeye qaybna waa xilliga wey inteeda badan xilliga dhibaan xaramayn ku jirtaa marka maxaa rabaa in de meelihii lagu gawrac ahay oo minayana xoogaa lagu halkaa la geeyo xoolahaasna way diideen weya in xataa masaakiinta loo qalo oo wakaasoo la gawraco alla wuxuu yihi subxaana watacaala marka muslimiintaabaa la degdinaya oo xanaaqay oo dhib dhacay oo wakaas alla wuxuu yihi walowlaa rijaal rag haddaynay jirin mu'minuuna oo mu'miniina waa nisaa dumar haddaynay jirin mu'minaatan oo mu'minaada lam taclamuuhum ooydan aqoonin ilan ruuxa islaamka maka waysqarin jirin raggaasoo iyo haweenkaas aydan aqoonin hadday jiraan haddaynay eh, jirin an tadawuhum inaad dadkaa ku istaagtaan ood loysaan oo fatasiibakum aydin asiibto minhum layntooda darteed macaratun dembi iyo ceeb wey ruux muslim hadduu ruux muslima dila di wuci oy waxaan iimaan karayn oo faasiqaab ceeb ahayn ruux muslimoo iimaan la haduu ruux dilo waxaa weye waala maxau dhan weydu dhahay markaad ruux dis waa arrin weyn wey dhiig inaad ceebowdaan oo dambowdaan haddayna jirteen ta dad islaamo idinka idinka tirsan laysaan bikayri cilmin macaradaas oo u dhacday cilmi la-aan macarada asalkeeda waxaa dhahaa cadhadow cadhada waa wax xun oo ceebahoo calaamad xun marka inaad ceebowdaan oo dambowdaan intaad dad islaam halaysaan taa haddayna jirteen dadkaana aad ku layseen bikayri cilmin laadanakum alqitaal saw wuxuu ilaahay idiin fasihiraa inaad dagaalamtaan markaas idin hayeen haddana waxaa ilaahay subxana dagaalka idinku idmi waayey alla wuxuu yidhi liyudkhil allahu afka ilaahay u geeya haddanaan laydiin idmin fii raxmati naxariista islaamnimada ah ma yashaa dad badan oo kuwii hadda maalinkaa gaalada ahaa oo intooda badan waa islaamim intooda badan waa islaamay marka alla subxaana watacaala ayaa yaqaana masaalix haddana rasuulkiisa sala allahu alay wasalam gabar ruuxa uu ilaahay ka yaqaanay ee ka cibaday haddana masaalida ka yaqaan oo ruuxa waxaas dhan diidayo oo wakaasa alla wuxuu yidhi waxaasaan idin idinka celiy idinku ma taqaanaan qad sirta iyo waxa meesha ku jira iyo waxa qarsoon iyo waxa ka imanaya waxa idinku necab tihiin oo waxaa laga yaabaa sidaa hor sheegay waxaad necabtahay inuu khayr ku yahay oo badan badan aad u badan si uu ilaahay u geliyo dad badan oo maalinkaa haddii la dilo gaalnimo ku dhiman lahaa si uu naxariista ilahay u geliyo islaamaan biraxmati man yashaa low talja yidhi markaasaa nimankan niman musanma ah weeye in laydinka celiyo haddana mar leeyahay iyadiba haddana ilaahay subxaana wataala alla low taljayo hadday kala soocmi lahayn kala marmi lahayn waa islaamka iyo gaalada maka kuwada wada noole لعذبنا وان عذاب الله الذين كفروا قوة قالوا ومنهم إياه كمية عذابا عليهم وأن كلام مرين وددتك وصراحين هيدان بالي مركز الإسلام هو إذا أقوين وبدل له إذا رجع والضمر مركز العيوب إذا الدلاب إذا وكل مركز تصعد الذين تسعي ويا وبدالك الذين تعلي هم الذين كفروا وصدقوا عن المسجد الحرام ديدين مثل حرمة العرب إذن كم منعين والهدي حوالينا وين منعين معقوفا حاليا حوالها تفوحك سيوم ويعتكافنا من القحة هذه السوء أرمان أن يبلغ محي مع معكوفينه وهلك أبو لو حتى أن يبلغ السيء جاران وهدي محله ما يشوف على من أي هلك صلى الله عليه ولا ولولا في الجار مؤمن هلك ما مركب من الوجود ولا مركب ليش قال يا رب الوجود ولا في الجار حبينا في الجين مؤمنون ونساء مؤمنات هو غير مكاها ومكجر لم تعلموا إذا أقوني جرمين أن تضعون إلى كل سكان الدشان fakasibakum ayma qaadina sigtan minhum raggaa adiseen iyo dumarka iyo dadka islaamka xaggooda macaratan caadiya dembi idinka hasheen bikayri cilmin macarada iyo dembigaas oo idinku dhacday waxayaan cilmiga inaad samayseen waa cilmiga idinku sameeyaa dadaan dembaabi ceebo wareegdeen oo dad islaam aad dilahay ilahay subxana taasi ee la aadanakum marka jawaabti low waydin idin ahaa alqitaal haddana waxyaalaha kagu idmi waaye bu alla subxaana watacaala ka warrama alla wuxuu yidhi liyuskila si u geliyo ka ilaah nafsi mayasho kuwa badan oo gaaladaas ay naxariista ilahay u galaan oo u islaama low tazayaluu هذا كلام مرنان لها يرى كلام صعنان لها قال الإسلام لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما من عذاب الله وقال الله لها إذ وقت جينا عذابه جعل الذين إذ جعل الذين في قلوب إذ جعل الذين إذ وقت جينا عذابه جعل إلهي ويري الذين قوي كفروا قالوا في قلوبهم قلب إلهي انتوي الحمية تكيروا نعيزيدا مرع إلهي الرحمن بيديدين ووالا كثر مركز دمت ضم قروا هي قري جري ومسوي هاي باسمك اللهم ورغد قب الله رسول الله ينكده وحد قرطا محمد ابن عبد الله وحو كويش يو رحمن لو قريب مركز رسولك وحلقوا قري ورغد بسم الله الرحمن انت اللي قد باسمك اللهم واحد rasuulka sallallahu alay wasallam bay diideen in rasuulullahi la qoro keliya waraaq lagu qoro id waqtigiibaan cadaabi lahayn jacala ilaahay uu yeelay aladiina kuwa kafaruu gaaloobay fii quluubihim qalbigooda gudihiisa ilahay wuxuu yeelay alxamiyata kibirgu xamiyat aljaahiliya jaahiliya kibirkiisa santaag ilahay qalbigooda geliyo inay sanka sheegaan ay see u dhici kartaa inaan waxaa yeelo oo magac ilaahay diidano carabta ku shakaysan mayso in aad soo gasho oo burakaas heshiis la-aan kusoo gasho oo beytka dawaafta aan shalay kaa saa ugu sheekaysan oo marka sharafta nabi hoosta dhici mayso hadba laga heedaysana saasay dhehe marka waxaa la cadaabi laha ijacala aladiina kafaruu ku maktigu ilaahay yeelay aladiina kafaruu fii quluubihim wuxuu yeelay alxamiyata ficiltan iyo kibir iyo samsaag xamiyat samsaagii iyo kibirkii iyo ficiltankii lagu yaqaanay jaahiliyooyin faanzala allah ilaahay subxaana watacaala wuu soo degay sakiinatahu calaa rasuulka waxaasoo iyagoo sameedan rasuulku u qaatay wuxuu ilaahay ogeysiiyey subxaana watacaala waxaa ku jira masaalixa inuu ka wen yahay hadda in magaca ilaahay la diido maxamedan rasuululahi la diido xaramkii loo diido xoolihii inay halkaa kubogaan loo diido dadka islaamkaha ah oo soo galay islaamka u yimid oo la dhibayo inuu rasuulku celiyo waxaasoo dhan waxaa ka weynaa waxa ka imanayo yana saa garanaya rasuulka sal lahu iyo ruuxii rasuulka wadadiisa maray oo faamay ilahay kitaabkiisa iyo sunnada oo masaalixda madarada isbarbardhigay faaida ka imanaya khasaara keen kee badan yihi waxan intuusa wixii samayna faanzal allahu ilahay wuu soo dejiyey sakiinatahu ilahay wuxuu xasilooni ku soo dejiyey calaa rasuulihi wa cala lmuminiin markii hore ha laga biyo diido halana oo ha adkaato lakiin markii dambe waa la wada qaatay rasuulka sal allah wuxuu ku heshiyey waa la qaatay calaa rasuulihi wa cala lmuminiin waa xasilooni ilahay ku soo dejiyey لازم دجي وكل دجي وكل دجين كلمة التقوى والله إله إلا الله محمد رسول الله وصلى كفر كلمة كل دجين يروح كينس وكانوا حي أهايا أحق بها كلمة الله إله إلا الله محمد رسول الله وحق له هو وحق بلن بين وأهلا إهل بيواهن كلمة كلمة سمت كل دجين بإلازمين بالله سبحانه وتعالى وكان الله بكل شيء عليم عمر رضي الله عنه الصحيحة كسبت وحول إنتاس أو سبقان كلمة waxaan maalintaasna u bixiyo intaasoo addoon baan uxir intaasoo cibaad ilahay inay qabtaan weli ka cabsan buyi maalinkaasaan rasuulka u diiday wax badan uga diiday inuu shakiyo oo islaamkiiba ka shakiya uu ku dhawaayo laqad sadaq allah marka waa kan sayna waxyaalaha ay ku cududdaaranayeen waxaa kamid ahaa umada meeshii imankaan soo baxayna inaan masaajidka galayno oon dawaafayno xeeranayno wakaaso waa kii rasuulku lahaa ma sanadkan aan idiin sheegay kiibu ilahi subxaana watacaala saxaabadii uga warramo alla wahay laqad sadaqa allah wallaahi qad sadaqa allahu ilaahay wuu u run sheegay rasuulahu rasuulkiisa aruya ah, ruyadii bilxaqi xaalay dhab tahay ruyadii rasuulku idiin sheegay u arkay waa xaqiiqow latadkulina bu ala waad galaysaan oo laantaas laama qasam baha wallaahi latadkulina waad galaysaan almasjid alxaraam miska xumada waad galaysaan insha allahu ilaahay hadduu doono aaminiina ilaahaygii weynaada wuxuu leeyahay waad saasaad yeeli doontaan insha allah adiga marka maxaad umalaynaysa ruuxauna hadhiin keliya waa kan soo ilaahay yidhi ilaa an yashaa inaad tiraahdo mooye هذيك الحوج قاعدية حياة شعبية علم بطل صارت كذا ده إن شاء الله وديوي لا يجوينا وهي إن شاء الله هذا دونتان وتقال دونتان حرمك آمنين إلينك آمنها محلقين حالاتكم وحيرانا يلقي حيرانا رؤوسكم ومقصرين فوانا أي قاصنا يسوي كما هذا لا تخافون إذا عكسنين من عكسنين وكوان صامر عبدان رواحة وبيلتك حسان بان عبدان رواحة وهذه موت كل شهيد وبيلتك أخينا اه اوه intay usoo daawashtagaan ideen dad daciif oo tabar daran oo qandhadii madiina way qandho badnay ay daciifisay baa inoo iman kaaya daawan markaasaa rasuulku uu yihi ilaahay ilaahay ha u naxariisa ruuxii xoog gaalaadato markaasaa marada halkaa la geliyo oo ilaa sunnada haddeer jirta intii dhinaca la qaawiyo marada halkaa jinta la geliyo oo halkan la buuro dhinacayna ka jireen bay dhinacan ahayd oo waxay sameeyen hadda meesha xijiriga oo dhinacaas jireen marka xaggaas markii dhinaca kale la maro sakiib baa loo marka la marayna xoog baa loo ordeeyey ورسوله صلى الله عليه وسلم وحوي إلهي أف مرخص وحي بهن إنمن دهردوا كعشنا الطوا وين من كانوا يتبردرين مركب محل قينا رؤوسكم مقصرة لا تخافون ما أبطان إسان مركب دواسة إسان داودي وانا أقول هاي تسوي ومكدقين لا تخافون فعلم أبو الله سبحانه وتعالى إذا إساعتهي وإلهي رسولك الرياضة وصفائي صحي فعلم إلهي يسوه قالي معلم تعالى إذن صحيح أنا قلت إذن كواحد أبتي ما هاي ما يرى غير تمره بيد إلهي وسوقيه وحوي كجر صوي صباحات فعلى ما لم فعل فجعل إلهي سوير من دون ذلك كهر انت عن طوافك إيا حرم إما شراء إيا وصلك دم الإعدام انت مدعين فتحا قليلا فرشو دو فرشو اسمها فتحك أسوا بالسرحين سرحي فتحه فتحك وين بنعه فتحا قليلا هو إلهي الذي يوي أرسل الدري رسوله بالهدى رسولك صلى الله عليه وسلم كل دقاء أرنتيسا حتى يدنكو وحا أستمعي ولا يعني بطاية سنسيس في الحلولية دعوة وكال سافر رب الله سبحانه وتعالى بالهدى والله در إلهي رسولك والله در حق يهنون ودين الحق دين تعبطت إلهي الله در إلهي مفو رسولك أدر وهنونك إيا دين تأقول لي ليسيره دين تأسو إلهي أقصر رئيسيه على الدين الدنيالك كالك كله وحي الدين هيدا لن وحق هيدا باطل يكسو أقصر رئيسيه ودين تكالر لن وحي حق يكسر يكسر يكسر دين تنزوه يكسر ليه بعد أنا والله لك السلام قل جعل قول ذاك الباطل إلهي رسولك وصور درك وولا صدر بالهدى والدين الحق ليتينه إلهي دينتا وكتابك القرآن كأي صنع رسولك في إلهي وكر مريض أو غمو الجلو على الدين الدينيالك كل دمان دينه وقلب وكفاء بالله الشهيدة نبي الله محمد إلهي لما الخاتف وغفل أمو يبايك الديان ضدبغن يا رسول صلى الله عليه وسلم وقال وقوة أي رسول كمكر سنين إلهي بقى وغفل سبحانه وتعالى مرخص محمد رسول صحابي ومثل الأماني محمد رسول الله محمد ورسول الإلهي والذين معه kuwa la jira ee niciisaha ashida waa kuwa ku adag ay kufaar gaalada ku adag baa Alle subhanahu wa ta'ala ruuxama waa kuwa ay ku naxariis badan beenum dhaxood ruux kasta oo muslim ah saasa laga rabaa inuu sidii saxaabada iyo rasuulka ayaan u noqdo sallallahu alayhi wasallam oo gaaladana ku adkaado islaamkana uu jiracsanaado aad ugu dalacsanaado taraam wal arki saxaabadii iyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam rukucan xaala ayaan kuwa rukucsan sujudan oo sujuuday rukuc iyo sujuud badan baad ku arkaysaa waa cibaadada ilaahay cibaadada ugu jecel marka rasulka sal lagu yidhi muxuu ilaahay camal aan qabanno ugu jecel yahay asalaatu calaa waqtiha kow iyada ahaw iyadaa wixii kaloo dhan furaysa waxa kaloo iyada ku furanaysa rukacan sujadan baad arkaysa son waajibka intay ka soo baxeen bay habeen oo dhan rukuucsan yihiin oo waxaa dhihi jiray markii saxaabada laga warramayo ruhbaanun bileyli fursaanun binnahaar habeenka oo dhan salaad khayr wakaas bay ahaayeen maalinkiina wakaa jihaad iyo fardaaley يبتقون وحي طلبيان وحي انت أخرى كرسان يسجدتنهين فضلا من الله إلهي سجدك دارات فيها الجنة إلهي طلبيان ورضوانا إلهي إنه كرر نوايا طلبيان سماهم بأليه سبحانه الصحابة علامات كون في وجوههم بكسرين مجالد بني ويديه وحيري من مدوغ هلك الروح كذي يالا مركاسة وحيري لا مركاسة وحيري وسؤالك مدوغ كذي يالا من قلبه وكالجي هاي سيدا كذب كيلوه ariga iyo geeya dajilbahay ku fadhiistaan barxuuna qolof baa fusho u adkaada qalbigiisu halka miyuu ka eegaya halkaas madow ka fuulaan ee waxaa weeye alkhushuuc wannuur alladii fi lqalbi oo marka kor usoo baxay oo ruux walba dee faasiq inuu yahay inuu mudiic yahay oo saqi yahay waxay ka muuqataa wejigiisaw nuur baa ruuxa mumin ka muuqda kaasana waxaa ka muuqda madow macaasida ruuxa adduunkan ay ku dilaysaa wey madow baa ka muuqanaya afkiisa iyo wejigiisa iyo indhihiisa iyo kulli waa garanaysa inuu yahay ruux kharbaan oo ilaahay ka fogo shaydaan la socda ruuxa muminkaana calaamad baa ka muuqda iyo nuur iyo khayr iyo weliba salaatuleyl horda habeenkii tukada waaba kasii daran yahay waa saa ciraab la sheegay rukuuc iyo sujuudda badi yabtaquuna fadlan min allahi waridwaana simaahum calaamadooda si wujuun bay ku sugantay kaainata fi wujuun calaamadda inay mu'miniin yihiin oo ilaahay rumaysan yihin ilahay caabudaan qalbiga khayr uga buuxo waxay ka muuqataa wejigood oo wixii gudaha ku jiray baa kor ka soo baxaya khushuucdii iyo iimaankii iyo taqwadii iyo khayrkii iyo daacadii baa halkan ka muuqanaysa nuur fii wujuuhin min aari sujuudi sujuudda aafaarteedii baa wejiga ka muuqanaysa oo wadda mujahid yidhi waxaan malowgan meehe waxaa weye waa nuurka iyo khushuucda iyo sumaaniyadada iyo nuur waxaa ka muuqda wey ruux simaahum calaamadoodu lagu garanayo inay dad ilaahay subxana wala rumaysan yihiin oo khayr ka baxo iimaan ka baxo taqriina fii kaa'inatun waxay ahaatay calaamadooda fii wujuuhi min asari sujuudi sujuudda aafaarteediba wejooda ka muuqatow masalhum bu alle subxaana wa tacaala kaas inay calaamadooda saa tahay waa nabiga sala allahu iyo saxaabadiise masalhum waa tilmaanta ay ku lahaayeen iyo tusaale ay ku lahayen fi tawraat kitaabka tawraat saasaa ku qoray in nabiga sala allahu alay slam iman doona iyo saxaabadiisa ay saa yihiin taasi halkaasay ku egta halkan waa ibtida waa bilaabanaysa wa masalahum masalkooda fil injiili ay ku tusaalaha ay ku injiil kitaabkii ahaana ka zarcin waa sidan kaasi waa saas wey tawreed injiilna waa ka zarcin waa beer oo kale akhraja soo bixiyey shad'ahu mataantiisa markuu hal xaba hadda markii lagu rido dadka beeraha iyo beerta yaqaano galleyda iyo haruurka iyo beerta hal markaad ku rido waxaa laga yaabaa toban xaba inay meesha kasoo baxdo oo kii weyna markuu soo baxday halka mid kasoo bi halka mid kasoo halka mid kasoo markuu korsoodo halka mid baa kasoo halka mid ba halka mid baa kasoo waxaa wey afraaqda luqada carabiga lagu dhaha waa masaanta weya halkii zarci uu soo dhalay gudi toogkii mid uu kasoo bixiyo mar walba oo korsi kaco markay beertu de barakaysan tahay oo ilaahay subxaan u barakaynaya saasay noqotahay halkii xabaa toban xaban hareerihiisa kasoo baxay waana hal masagaad meesha ku rid marka rasuulka keligii ahaa markaasuu rabbi subxaana watacaala mar walba soo badinaya wakaa ilaa ay toban kun iyagoo aha maalintiiba maka yimaadeen markay laba sana keliya ay joogeen oy sodx halkaa ku burbur wamasalhum tilmaanta ay kuleeyiin isaalo ay ku leeyihiin kitaabka injiilaha ka zarcin oo kale waa bal oo kale iyo beer akhraja soo saaray shadcahu fa ajaraw kii ugu horreeyey ayaa xoojiyey ila wa wax daciifa weeyo isagu ka soo baxay oo dhinaciisa ka soo baxay soomo kana soo horreeyaa xoojinay ma rasuulku sallallahu alayhi wasallam inta khayrka ugu sheegay oo diinta u baray oo khayrka oo ka buu iimaankooda xoogsanaya oo tiro badanaya ilaa saa wakasaru safi faajara wuu xoojiyey darcii ayaa wuxuu xoojiyey sharcigii sharcigii kasoo baxay iyo mataanihiisii buu xoogeeyey faajara wuu xoojiyey fastaqrada wuu adkaaday mid walba gaarkiisu adkaaday tobankii xabe ee xabadka ka soo hadeeran baxay mid walba wuu adkaaday fastawa calaa suuq mid walba salkiisibuu ku eh, ku ekaaday oo uma baahan ninkii kale wey waa saxaabadii rasuulku sa ahayn sal allahu alay wasalam yucjibu zuraaca dadka beertay ayaa la yaabay beerta say noqotay sanadka say u bacday say u mataanaysa wakasay alla wuxuu subxaana watacala wuxuu muslimiinta saa uga dhigay dadka muminiinta ee rasuulka la socda liyaqiila bihim si ilaahay uga araysiiyo uga caroodaan alkufaar gaalo say rasuulku xudayfa waxaa marka ka waran xadiidka iyabaa aada looga aada uga fahmaysaaye nin kastoo u yimaado sida curwa bin saqafi ina dhihi jiray wuu yahay markuu qorayshii war dadkan oo kale werigi ma arag kisran baan u wagsiyey qaysar baan u wagsiyey najaash baan u wagsiyey boqowqa soo masar meel kastaan tegey reer daa'if bu ah odayga daa'if bu ah weliga dad maaha ma arag baan ku dhaartay xaaka dhulka kuma dhacaysa mid baa gacanta u dhig hadduu weysiiso biyaha waxay u dhowaan inay isku laayaan bay u dhawaanayeen wax kasta dhata hataa xaqadiisa dhul ku dhicmaysa way ismarmarinay war nimankani ma aha waxaan u malaynay nebi arrintan waa arrin cajib wax badan buu ka safaayeysay wiiluu adeeru yahayba rasuulka sala allahu alay sl sagoo gaalow garka qabanaya garka jiiday markaasuu curu eh, nin la dhaho mugira nu shocda baa seefta daladeeda uu gacanta ka akhir yadaka can rasuulilaahi ka foga gacanta rasuulka sala markaasuu korkiila lagu fadhiyey weliga kasaaygeer wiilka adeerka idbal markaasa wuxuu yihi yaa qadar hadeeraan xumaantaada dhaqayy dad badan oo gaalaa intuu laayay buu cararay oo islaamay oo xoolihii rasuulku wuxuu yidhi ma rabo xoolahaas waa xoola gaala laga soo dhabo masar boqorkeedi intay u tageen bay xoolo badan lasoo siiyo isagaa la qabi oo nimanka kalaa odayaal isagoo dhalinyaro wuu xanaaqo intay khamre ka dhergeen ayaa intuu kulligoo dhaayayba xoolana ka qaatay tegey islaamka waan ka aqbay laakiin xoolahan ma qaadanayo yii rasuulku sala allahu alay slam waa xoolaa da gaala ay lahay insaanka haduusan ilaahi subxana wa taala diintiisa fahamsanayn inta khaadba ku dhacayo ila yaktila min cibaadi اculamaa marka waa siday rasuulku sal ala alay saxaabadu ahaayeen baad garanaysaa oo gaalada xataa la yaabeen yucjibusu raaca dadka beertay ayaa yaabaya beerta say ubaxa say u mataanaysa say wakaas say tahay liyaqiida ilahay wuxuu muslimiinta saa uga dhigay kuwa saa isu jeclo saa isugu tiirsanoo saa ilaahay beerta ka dhigay oo kale ah liyaqiida si uga carageliyo bihim muslimiinta iyo saxaabada alkufaara gaalada markay gaalada arkaan way xanaaqayaan say yihiin abubakr radiallahu an cayn lagu aqoon jirin maalinkaa wuu caayooyey curwa bn mascuud saqaf oo wuxuu yihi waxyaalo badan tiro badan tiro badan intuu sheegada wuxuu yihi hadday midda kale ahaato wy dadkani dad isku maa waa nin walba meel bukayin berri ay ka cararayaan marka dagaal ku dhao haddaa adigu adkaatan ama nin weligaa carabma ku maqashay in dadkiisi baabiyey hadday ta kale ahaataan waa inta kun ilo faraawi waxaa arkaa akhlaaq dad isku dhex jiro oo wakaasoo wallahi way kaa fakanayaan hadday xaaladdu adkaato oo lagaa qaalmo markaas abubakr wuxuu yihi omsus badar laas kintarka laata sanamka waa soo nugdi annaxnu nafiru can rasuulillahi wanadacu managa ka cararayn oo ka tegey abubakar oo dee lagu yaqaanay ayaa caydaa sameeyey oo yidhi weligiay kasaayo cay waa abubakr nicmo badan buu ii garae haddayna taajin waan u jawaabi lahaa buy cumar mascuud saqas eh, <clears throat> wacad allahu aladiina aamanu وعد الله إلهي وحوية وهي الذين آمنوا كو إلهي رمي وعملوا الصالحات ومن المسلمين تكمل مغفرة جنبي إنه الله هو أجرا عظيما أجر وين السيد حجرات صلاة مدنية هو اليوم وصلاة هذا حكام بها وهذا هذا بها oo u baahan in badan lagu tadabaro oo haddana waxa ay sheegayso ka adaab yeesho ya ayyuha alladina awelkeeda laabtay imaam buhaari saxiixa ku wariyo abubakar iyo cumar baa iskhilaafay rasuulka hortiisa ilaa ay koro hadleen oo taabicigii xadiidka warinaya uu yidhi kaaba shaykhaani an yahlika wafdi baa rasuulka u sala allahu alay wasalam ree bani saaxiim markaasuu midban nin amiir uga dhig yidhi kan amiir uga dhig maya kan amiir uga dhig ilaa iskhilaafeen hadalka soceeya kor noqod markaasu rabbi subxaana watacaala oo mid walba uu yidhi maa turiidu ilaa khilaaf inaad inay garamarsan baad ujeeda o waafaqin waa abubakar iyo cumar oo saaxiibbaa aad isu jecel ra'yi baa isu qaban kara عيبنا ماها لب ماها لكن حقا هنا كسر لقصار رأي مشهد أقاتنا مركا سوصت سورد عيب أورد كتابك يا أيها الذين آمنوا إلهي أن الله بس الرميل لا تقدموا الله مرينا بين يبهي الله إلهي هرتيس ورسوله هكذا مرينا أو إيه رسول بقوان قوان جانب منك أمير قبل ما كان أمير قبل ما كان رسولك الله مرينا صفت الصحة النقطة إلهي سبحانه وتعالى كتاب كتاب صنوع قهر من أنا بألي إلهي مدى waa inaad iyaga daba socoto ee laakiin aadan dhinac marin oo ka hormarin sidoo kastoo ka hormarana waa kan soo marray dhowr jeer sheegnay oo rasuulku wuxuu yidhi saaqawya naari dabada intuu kaa kaxaya kitaabku naartaa kugu tuuran haddaad kitaabka aad uka hormarto had kala hormarina ilaahay iyo rasuulkiisa kitaabka iyo rasuul sunada rasuulka daba socda bu ali subxana lakin idinkaa ka horaynin waa ina iyagu idinka horeyn wattaqu llaha ilahay ka cabso in allaha samiicun calim ilahay waa midka maqalka badan ee cilmiga badan yaa ayuha aladiina aamanu لك إلهي شبه صابت وصعت وري أصابت وصعت لا ترفع وصواتك من صوت الكرو قادن ويبوكا ربي السحاب انتاج ثلاثة صوت كنا كرو قادن فوق صوت النبي نبي صوت كيسا صوت كينا هكا مرينين ولا تجهروا هل الجهرين لو رسولك بالقول هذا الكاكل الجهرين كجهر بعضكم من بعض كقيبت قيبت كي أولي الجهر waa inaad rasuulka markaad ag joogtaan aydaan kor hadlin dhawaaqin sa idinku isugu dhawaaqdaan yaa fulaanu aada isku tidhaahdaan saa u dhawaaqin marka aayaddan soo degsiso sayaa ku sugnaata saabir ibnu ninkii dhihi jira qoyaanka rasuulka ahaa waa la waayey markaas rasuulka sallallahu uu waayey yidhi nin baa yidhi anaa soo firin inta wuu ooyaya gurigu iska fadhi markaas wuxuu yihi helnaad baan camalka igu bilo dhawaaqan kor u qaay dhawaaq dheer baan haw rasuulku ugu bishaaray intuu celiyada wuxuu yidhi bal anta min ahli janna saa ku dagaalkii la dhihi jiray musaylama lala galay baana lagu dilay oose imaam bukhaari sawiisa ku wariyay intuu xaadifiyey oo kafan soo xirtay oo wakaasoo dadka markii la dagaal adag buu ahaa musaylama kadaab niman dagaalyahan inayn ahayn oo dadka cararaya uu yihi xagga iga mara bisa maa cawatum aqraanak waxaad dadka idinlidadaa barteen ayaa cuni xagga xagga iga leexda buu yii markaasuu meeshii laga soo celiya isagu aaday oo halkaasuu ku sheegay radiallahu canhu wa marka Eh, saasay ugu caalsan jireen way adkayn jireen dadka muslimiin laa tarfau aswaatakum fowqa salsini walaa tajharu lahu hala jahrina rasuul bilqowli hadalka ka jahri bacdikum sida qaybtiin ula jahrta libacdin barka kale an taxbata makhaafat idinkoo ka cabsanaya an taxbata inay burta acmaalukum camalkiina inuu burta idinkoo ka cabsanaya sawta rasuulka kiina ka koraysiin rasuulka markaa jooga hadalka hala jahrina kor hawa hadlina wa antum laa idinkoon ogeyn si camalkiinisa u burin bu alla subxaana wa tacaala an taxbata acmaalukum سهلين مخافة عن تحبط إنكم كبقية أن تحبط إنه برس أعماله وأنتم لا تعنيكم أبين مسوس عمل كني أبري إن الذين يغضون أصواته هو صوت صوله هو سبيل عند رسول الله رسول كما كان أجزوغان أولئك قوات الذين كولوا امتحن الله إلهي أكبر رأي قلوبا قلب قال لسوا قلب قال وحا إسوا برحنين كجر الصغو كليهو فهو أن وحكر كجر ما قلب رب حوالي سبحانه وتعالى قوات لو مغفرة بيليه وأجر عظيم هو النوع عصوي نقضون أصوات عند أولئك قوة الذين توافوا امتحان الله إلهي وبرح سرق قلب قوله انتو امتحاني أي وحي كرارا وكفار امتحانك ولو كرب بحايا وحا أهري كليها التقوالين للتقوى الله إلهي وبرح سرق لو مغفرة وأجر عظيم إن الذين قوة ينزونك هذا كان بني سليم قد تعالى الله يسعى كفر عشان يكسر الدكتور أقرب محاجنا بهو aan caqli badnayn laakiin oo intaas wal jooga lakin markii dambe islaam ahaa islaam ku dhintay ayaa rasulka sal slam gurigiisa hortagay markaasa wuxuu yidhi ninkay ammaana kor buu noqday ninkay caayana wuu yidhi maayo iga soo bax maxaa saas yidhi intuu kor u dhawaaqay guryihiisa aqbnaxaabis tartamiin ina aladiina yunaaduuna ina aladiina waa ninkii rasuulka sala allahu alay slam ku yidhi imaam bukhaari uu mufrad ku wariyey caasho caaisha intaan intuu u galay baa wuxuu yidhi taniyay tahay markaas waa caaisha mid ka quruxsan bal tan isiyo taa qaaday markaasuu nin saxaabi alla yaw doqonkan muxuu markaas wuxuu ninka aad u qabiil intaa leeg oo kumanyaala uu hogaamiyaa buyi rasuulku sala allahu alay wasalam ina aladiina kuwa yunaaduunaka kuu dhawaaqaya min waraa'i ilxujuraat qolalka gadaashooda ku hayaa maxamadu ku dhahaya kor u dhawaaqaya akaruhum laa yacqiluun wax ma fahmayaan fahamkii baa ka maqan bu aleh subxaanahu watacala walow annahum iyaw sabaruu hadday sabri lahaayeen xataa takhruja ilayhim kuu dhawaaqayaan oo weli odkaanayaan oo leeyahay ninkii rakac ina madxii ziina waa damii shayma waa ruuxaasi wuu dulloobaa kana suray ammaan isagoo saara buu rasulka sal u dhawaaqay alla wuxuu walow annahum iyagu sabaru hadday sabri lahaayeen xataa takhruja ilayhi intaad intaad uga soo baxayso lakaana sabirkaas wuxuaan la khayran buu lahum u ahaan lah wallahu kafuuru raxiim lakin ilahi subxana watacala waxaasoo dhan wuu dhaafaa ruuxii hadduu toobad keenay yaa ayuha aladiina aamanuu aayaddan iyadana sabab bay lahayd sababta waxay ahayd imaam axmed iyo qayrkiibaa weriye وليه عقب من المعايد من اللي جريه ورسولك ودري بين المصالح قبيلة ضعوه أوه ملحوها اه صفية وحنيجي إلى جوية بنت الحارث مع ابي الدرار عبدها ورسول صلى الله عليه وسلم قد درأي وانت وليه الشيء أيها وحوية قبيل كان ذكرة كسر ولنا عيه صادر مكي حالة هلكا مرض ninkaas rasuulku diray cuqba min almucayd ee weliid ibn cuqba min almucayd cuqba min almucayd waa gaalkii xumaayo isagoo la beder baa la dilay oo waa ninkii rasuulka mandheerta saaray oo xalaga ka ceejiyey oo gaal dhib badan bu aha wiiluu dhalay isaguna aan fiicnayn sirtiisu ayna fiicnayn oo basra iyo kuufa iyoba amiirkaa waktiga casmaano waa ninka sida imaam muslim saxiisa ku wariyey intuu salaad subax afar tukiyay wuxuu yidhi aziidukum intuu ka baxay ma sii wadaagu soo afar ka dhiga salaada ninkaasuu rasuulku u diray sala allahu alay jakada soo uruur markaasaa dhexda markuu siinwayo shaydaan ushika way ku dilayaanoo وصعر رمقة توحيدي ويدير كان رسول كلاه من كبا يا رسول صلى الله عليه وسلم عيدا بضمي خالد هو هجامين أيه وودري قال أنا وش كلام بلنت يبعين ويجي مادين عيدا كبا نحن شهور مادين حقال لا ينسى ودري دبلا كان صبح له أو نكا كتير تكتير خطر تبتك الجريو والضد السلامة إن دبل صار أدوس إلهي سبحانه وتعالى إلهي لو حيوني يحيى السعودية تعضين الجسم تبكى الشينة ما تروح على الفاسق هنا aad baa looga taxdara ruux walba de ruuxa runtiisa taqaano waa meeshiisa laakiin ruux walba hadalkiisa lama qaato waa lii ayuha aladiina aamanuu in jaakum hadduu idinla yimaado faasiqun mid faasiqa binaba war hadduu idin keeno fatabayanu sugta horta warka ha iska degdegin hadalla ruuxi ha ku dhihin warkaa ficlaha ku samayn bal suga hor an tusiibuu allaa tusiibuu saydaan u asiibin qowman qolo bijahaalatin idinkoon xaaladooda warkaynin oo ninkaa warkiisii un ruuxa warkiisi qaat fatusbixu ood marka ahaataan haddaad dadkii jahaal ku asiirtaan ood wax ku yeeshaan oo hadal iyo ficil kugu samaysaan dadkii war kale idinka sheegay aada ahaataan marka calaa maa facaltum wixii aad samayseen naadimiina kuwa ka qoormood allah subxaana watacaala waxyiisa waktiga lakin hadda kitaabkan ilaa qiyama in lagu caanfuliya ugu talada nin walba warkiisa shaqaadanaba ale subxana watacala so war kuu sheegay waxaa laga yaabaa inuu beenlow yahay war umeyn in badan maada ogeyn war walba laskama qaato horta waa la sugtaa saa darteed baa rasuulku فعاد ما كيف يدرسي حديث صحيح ها سمعت وليان رسولك وكيري التأني من الله إن روح أكثر أو تدقدقه وإلهي وحجاله رب حاجة كثير والعجلة من الشيطان برسول هذا دق دقدقته والقومان من فهم بلنك الشيطان ما عندك وقف وعرضا والسوا والغفرسا والغفرسا وقف شورا للجرسان سمري كورا أنت مرك على سبحانه وتعالى في الهبات خاصة ما يستعرض وصدقتي warka faasiqo من sheegay aad ku degdegtaan oo hadalla ku tiraadaan oo xukuntaan oo waka fatusbixu marka waxa على ما فعلتم وهي أصنعتين بشيء في دينا كوكا قومدون مرة إن صلاة فركب على وضد بشيء وضد حماسة وضد ديقول بنزة وضد صاير بل قومدون وعلموا مركا هدك دي المركا أقوها ريسب هدك دي واعلموا روى البنا ورشي فعقالنا ولي ورد واسان شرنا هو آدابي بدك مسلمين تعضي كوع على وعي خير بلن بدن كجاريين شر بلن كبد بلن وعلى مغاد أن فيكم بحدين إنه يا رسول الله رسول الله لو يطيعكم هدو إذن ييرها في كثير وحبا ومن الأمر وحدو كانتانها لا أنتم أطلبون الخيرين رسولك مرر بلن بي رسول إحراجين فيها وحامان صمين الصامة بيهش الصامة بيهش وكا إلا يخسر كل هذا ديال في إلهي بقدره يحوق قد عيه رسولك أن تجيب النبي مثلا الذي لأن من حال المسؤولية من حال waa baxay isagoo karaahaysan wixii dhacaa dhacay markii dambana iyaga ilaah rasuulka cayshay sallallahu alayhi wasalam marka alle wuxuu yidhi rasuulka ka dambeey ha ka hormarin ha dhibin isagaa ilaahay u waxyoonay isagaa idin ka cilmi badan isagaa kaa cilmi badanna waa lagu dayday oo kaa faham badan oo ilahay kitaabkiisa haba ruux ilahay kitaabkiisa yaqaano oo sawaabka ka waafaqay oo sunnada ka yaqaana oo cilmiga ka yaqaana marka raaca buu alle subxaanahu watacaala ha ka hormarin oo wax badan ha ku dirqinin oo waxaa samayn ha dhihin ما وحي حقي سكينا دا إذنكو دحصانا قال الصان وعلموا أقالا أما فيكم لحلين إنو رسول الله لو يطيعكم هدو إني لها في كثير أو من الأمر أمور سيناها أو دعيش فيهن أو رسولك أوكي إنسان وحا الصنايا وصاعا يلو أدليهن لعنتهم وضبون الله هذا أود كاسو قال رسولك إنو كف دبا مركب الصحن بارا وقع إلان طلبوني ولكن الله إلهي بقى حبب الجعلابي إليكم حقنا الإيمان وإن الله الجعلابي وزينوا إيمانك بكقرها يسوق ربكم وكرها إلهي وينمع إليكم حقنا الكفر الجعلمات والفسوق الفاسقنا والعسيان هي عاصمات إلهي لما إلهي سبحانه وتعالى قوة صفات كارهة نغدقه إلهي وحى الله جعل وحا لما عيو ولكن الله إلهي بحبب الجعل على هذا الممهين تسين إليكم حقنا الإيمان وزينه إيمانك إلهي كفر في قلوبك وكرها إلهي وينمع إليكم حقنا الكفر والفسوق ما كانت إذن كإلى اليوم كفر إيه فاسق نوعي عسيان أولئك قوة صفات كارهة هو الراشد وقوة عنهم فضلا ilahay subxana ruuxuu intaas siiyo intaana ka ilaaliyo waa fadlan dheeraado min allah ilahay xaggiisa ka ahaatay in ilahay iimaanka uu qalbiga geliyo oo ku jeclaysiyo oo kuu qorxiyo gaalnimada iyo feesanimada iyo cisyaanka uu kaa fogeeyo waa fadlan oo min allahi ka ahaatay wa nicmatan waa nicmo ilahay wallahu caliimun xakiimun wain daa'ifataani min almu'miniin iqtatalu laba kooxood oo muminiinta kamid aftas hadday islaayeen dadka iyagoo muminiina islayn karaan oo hadday dadka islaayaan islaamha dee khalaas inay gaaloobeen ha ka dhigi wey reer reer bay ku gaadeen haddii hadii laba qabay islaayaan oo dad islaam oo laba waro hadday islaayaan iyo islaama islayn karaan iyo islaama khilaaf dhex marka shaydaan isku dara wax xun weeye oo khayr daran oo fiicnayn lakin hadda waa ka dhex dhici karaan laba islaam oo wakaa rabbi wain daaifatan min almu'miniin iqtadul hadday islaayaan fa aslixu baynahuma heshiisiya bu alli subxana dadka kale ee muslimiintan dadka islaaya dabada daaifa midna kamid ahanow waa inaad u gurmataan oo heshiisaan fain baqad marka hadday xadgudubto إحداهما مدل على القرى أو محي سمايسة ويدي دين حسكيب مدلكين قبيل قصيرين كوحدا ليه سيمين ميرين وكاس هذا يساب سمايان نبي فقاتلوا إسلام كاداتين رب قالما الله تنسي تبقي بقي السمايسة مدى ظلم السمايسة وحسكي ديدي وكاس لكريوي فالله قالما حتى تصير إلى أمر إلا أمر كيها يصنع قوانا سيحسكي وقرانا يوم هذا يسال ليري لها غلط اسم قبتين dadka islaamka oo dhan baa kula dagaalamaya ba qabiilka oo dhan laba kooxoodiin kooxaa kale oo dhan laba qabiilin qabiilinka oo dhan ee qasab ku ahaan lahayd oo annaga badan oo naga xoolo badan naga seen kuwa yarka qabiilka noocaas ah, mayna dhacdayn fainbaqad hadday marka heshiiskiida baqdigaasi waxaa weeye iyo dulmiga iyo xadgudubkaasi waa heshiiskoo jiid ixdaan midoodba calaa ukhraa midii kale dulmi ku samaynayso inay dagaalkii kusii wadarato rabto oyn ma heshiin فقاتلوا استغطى والله دغالموا التي كوحدي كبقي ظلمك ودوي وهشيس كديدا حتى كتي دغال قودنا خوف تعرض حتى كتي الى امر الله الا الهي امر كيسا يوصل نقون وهشيس وقرانيا فإن فعل مركا دايس قرن وصول وحي اسكديس إلى مرحلاتي فاصلح بينهما مركا هشيسيو مركا لبدي شوكرت لبدي قبيل لبدي هشيسيو بدأ يسايد labada ruuxna waa saawi labada waa islaahay waa in la heshiin hadduu mid diido waa in ka dhinac laga wada maro dadkii o dhan haday dhinac ka maraan isagaa muxuu samayn kara lakin hadii waa reebel oo garab la siin sidii ay jariiriga ahaayeen indaqad hal ana ilaa min haziya bay ku shicri jireen anu reer haziya ma wax kalamian indaqad in qawad qawiya qawayd wain tarshud arshud anu qabiilka umaka waxay yihiin baan la ahay waka ay soomaali ku amaaan shiqi tulki kaga garanta hataa kii cilmiga laha wakaas waa dhici jirtay markii la islayn jiray inuu ninku intuu uxirsa helo dadka ciidankan inuu dhaho geelaan qayb ku lahayn وحكو أخري شيطان ملك حالة قاس وحد باتها إيو ودد هاي إيه، إيو لوار روح إيو قبيل إيا لما أركين وهدي سنة إلهي سبحانه وتعالى هو ينبري سمين الله مركا مركا يتطلن نقطة فإنفاع مركا يشيسي وقراته إيا الثلثي ذكر روحه لوار روح أمال laba qolo heshiisiyana wuxuu heli buyi rasuulku ajir ka badan ka salaada iyo ka soomka iyo ka zakada salaada ajirkeeda intuu leeyahan ognahay ajirkeeda mid ka badan buu heli soomka waajibaadki waa weyn tahilku siduu muhiim u yahay de dadka islaamka hadday islaayaan islaamku waa baaba-ay iyagaa isku baaba-ay iyagaa isku dambaabay iyagaa isku dinsaagay cadowga islaamka ka faa'iisanay wakaa burbur iyo baaba waa imanay saa darteed in la heshiisiyo ilahay baa loogu dhawaay oo rasuulku hal adullukum eh, calaa daraja hiya akbaru min darajati salaati wasiyaam السلاح بين الناس بي رسول صلى الله عليه وسلم فأصلح مكة صنع قصة فأصلح الشيكية بينهم عبد الحرارة بالعدل فرنا هقول لك أن استعدال لها إلهي عدالة بالجعلية وأقصد عدالة سماي إن الله إلهي يحب المكتب فواسة إن تجي فواسة الصاعية هدهين عدالة إلهي برسية أو بعد حالة لو قوي سوك يعني الهشيسية قال له سبحانه وتعالى إنما المؤمنون مؤمنينكم إخوة يوم على له ركبوا من ذكرها ولا لا كان نفر تعتينير ولا رسان إن إسلام قاين سواء سكين ما إلى ذلك الحبي كان إيمانكم إن سكر كان إلى ذلك السكين دويو فاصل الحب بين أخويكم ولا أين بيت كوري ما دانو لا برد كوري ما دانو لا وقب الكوري لا وقب الصور كما بده في جسية دفع إسلام قوم إسلام قوى ولا عليه وعليه واتقوا الله إلهنا كعب صلى وصلى عيالة ودك صلى حكو جدا لعل إنكم سأجي كبرنا هشان لعلكم ترحمون السلام كل حي يا أيها الذين آمنوا فك إلهي لمدد في لا يفخر inuusan ku jeesjeesin oo xaqirin qoomun qolo min qoomin qolo kale oo ruux xaqirin dad xaqirin muslimiin oo ilaahay subxaana wataala rumay casaa iyo qabiil islaam casaa waxaa laga yaabaabuu alla yidhi an yakuunuu ilayhim kuwa aad xaqiraysa aad yaraysanaysa ku jeesjeesayso khayran kuwa ka khayr badan minhum kuwa xaqirayay adigay ka wadan kaa khayr badan oo ilaahay kaa jeceliy oo kaa sarreeyo oo ilaahay weli ah rabbi ah hadaad xaqirta ka war oo soo ark inaad ka fiicantaoo ka fadli baantaoo ka ceyl baantaoo ka cali baantaoo ka saynsantahay wakaas oo ana anun aad tirahda wey anagaas saas aad tirahda ilahay baa subxana watacala ad ka fogaanaysaa marka waa calo ilahay haddaad ru ilaahay weligii ha la dagaalanto oo xaqirto oo ku jeesjeesto man caddaa lii weliyan faqad bilxarbi baad noqonaysa kuwa ilaahay dad la colaysanta ru weli ilaahay ah ilahay wuxuu yihi ogow inaan dagaalamayno dagaal baa inaga dhexeey asaa waxaa laga yaabaa dadka aad xaqirayso oo aad ku jeesjeesayso an yakunuu waxaa la arkaa an yakunuu ilayhim kuwa la xaqirayo khayran kuwa ka khayr badnihim kuwa xaqirayo wala nisaaun haweenna ku jeesjeesi min nisaain haween kale casaa waxaa laga yaabaa waa kuwa la xaqirayo lagu jeesjeesaye an yakuna inay yihiin khayran kuwa khayr badan minhina kuwa jeesjeesaya oo wax xaqiraya kuwa wax yaraysanaya waxaa laga ya in laga khayr badany ilahay uu ka jecelya kuwa la xaqirayo alla wuxuu walaa talmizu ha cebaynina anfusakum ruuxdan ruux ceebayn naftaada oo kale weeye naftaada inaad ceebado majaacish وباية فقول دعوه وزيادة فقول دعوه باية ووكعت وآخرين وروح ونصوح عيبين بالي سبحانه وتعالى عيبتي تهرافاعين هرابين وكع عيبين وأصر عيبتي انت أصرك في إلهي أصري ولا تلمزها عيبيننا أنفسكم نفسين ولا تنابذوا هيسوي يارنا بلا القاعدة ما نيستحون روح نايس بن علي يا عيالها إسلام نوعيها إسلامك كرسولية كمتهي ملع مدى راح يا سوء النعبي هذا لو كنت رعضه وأنا ملع صرع لك هين بئس وحا باطل الاسم مقع وحا وقو باطبا الفسوق الروح لوغو يالي مقع فاسقناه قاعد تصري تو بيو يا سارق يا زاني يا قاتل هذول هذا توكل واحد جديد هو يال مقع عو زينها هو يال توقع هو يال خيانة هو يال واسكي خائن كهدين كمنافق هدين فاسقناه مقعها باوغوهم بأليس الله وحلا يسوي يالو بيس الاسم مقع باطل الفسوق وباطل مقع فاسقناه وطاعك بها بعد الإيمان انتو الروح مؤمن وكذب ruux mumin oo wixii kasoo keeno intaa wixii daba wadaa oo iyaga heel waagu tuug ahayo zaani ahayo qaatil ahayo saarik ahayo khaain ahayo khamri cab ahayo wakaas waxaa ka daaweeyey ilaahay u toobad keenay magac laysugu yeela kaasaa ugu badan magac faasiqnimo aha oo ruuxa wixii faasiqa waagu ahaa magacu ahaa aada ugu yeerta wy wama lamaysa ruuxan toobad keenin oon ka toobad keenin dadka uu xaqirayo oon ka toobad keenin nafta dadka kaloo caadaynayo oo naftiisa uu kasoo qaadi way oon kasoo keenin laqabka iyo naanaynta xuna dadka ugu yeerayo fawaaikum aalimuun kuwa aan toobad keenin oo weli waxay sii wadow waa daalimiin baalimi waa cusaas iyaga caasi rasuul mada magacaasina wi adaa caasi noqonay baali subxaana watacaala rasuul magacuu necbi ha ugu yeerin naftaa ceebayn baali subxana wataala ruuxna xaqirin yaa ayuha aladiina aamanuu ilaah iyo nabiga dadka rumeeyeyow في سنه تجتنبوا هذا كثيرا وحبضنا من الظن سورة وصورة الضهن إن إن انبضن روحوا كنا نقول نقعوه تدبر كثم أيوه لو حول وهدنا فعا سنه تجتنبوا هذا كثيرا وحبضنا ومن الظن مرأها إن بعض الظن مرأة بركي اسمه الدن ولا تجسسوا هجاج يسن ولا يغتب يسن حمان بعضكم بركين بعضا بركة كالي أي من ميول جعلها أحدكم مسكين أن يأكل أي ينعون لحم أخيه ولالك هرب كيسا ميتا حالويا ولالك مثل مثل ولالك أولا لم تمت جعش انت يندو رسم على أرغوغصاد أنت وهرب كيس وصام يا جعش بالله فكريتم وصاور معلان طبعا هم بضنا أخونا صح كما ترتقروا إيادا الشرع شرعان ونعود فكره هو معنه أيضا المفترين طبعا طبعان ونعدين وطبعا عدنا نوكي يتسنى الشرع لأساس يسكحهم قبل إيه مع إيادا حمته oo ruux xaman waxaad lamid tahay hilibkiisa cunay waa sidaasuna rasuulka sala allahu alay wasalam ibn kasiir uu aayadan ku fasiray axaadiis badan badan ban keenay labaha weenahoo sooma maalin u yahay rasuulku markaasu yii mantaga mise dhiig bay waa mantagana weel bay buuxiyeen mid kala bar midii kale waahi dhiig sidiisa ayuu heli markaas wuxuu yidhi intay xalaashii sunba sunay soomeen intay xalaashii ka soomeen bay xaaraan ku afreen dad bay xamteen misaarkaa fariisteen bu rasuulku dadkuu rabeyna waxaa tasawir oo waxaa la soomay wuxuu soo maraystay imaam bukhaari kitaabkii alamud ku wariyey dameer baktiyo lugta kaa istaagay sidau u dibiray dar markaasa niman cunay markaas waxaan rasuulka ila marka hore xaala hadeena waa saas heerkaad xamateen ba ilahay baan ku dhaartee ka daran bu dameerka cuni lahayd wuu dhawaaqay maalinta abu daawuud sunantiisa ku wariyay oo mimbarka intuu qa yaa macshara man aamana bilisaan walamaa yadkul imaanu fii qalbi dadka carabka ilaahay ka rumeeye qalbigooda aan ilaahay ka rumayno dadka muslimiinta laa taktaaba lmuslimiina walaa tatabaa cawraat ha xamanin oo dadka cawrada ha markaas rasuulku wuxuu ruuxi ruux islaama cawradiisa raraaca ilahay baa isagana raraac waman yustir illahu cawratahu yusbixu walow fii qacri bayt weligaa maba dhici karta ad gurigu iskaga jirta wi rasuulka oga soo bixin halkaas ilahay kuu fadeexadayn ruux islaama hataa khaladaad ka dhaana ku fadeexadayn ku ceebayn astur ilahay baa ku astura ilahay baa kugu waka dhaxanta iska ilaali taabiciintii rag kamid a ah waxay dhaheen xanta si kasta intaan yeelay baan nihaayin iska joojuhayna markaasa waxaan sameeyey markaan ruux cantaba diran baan bixiyey markaa ogaad xaalaha in la jecelo markaasaan ka go-ay ruuxan cantaba boqol ru haddaan cantay boqol diran fakaliisa wattaqu llah in allaha jawaabu raxiim ijtanibu kaiira min adani cumar markuu aayaddan akrinay radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray laa tadunnana bimu'minin suu-an ruux mu'min ah ha u malayn xumaan wax ka soo baxay iyo wax ka dhacay ha u malaynayso waanta tajidu min alkhayri muxmala adoo hadalkiisa meel khayra ku xambaari karow hadal baa kasoo bashe khayr ku xambaar war islaam ha wey oo mumin ma ah gaal iyo faasiq iyo caanka oo waxan oo aan la xishoonin ruuxooyinka oo mar khaldamay khayr u male khayrka ku xambaar u ceeb qari u cudurdaar saasna la rabaa islaamka dad isjecel oo khayr saasay noqonayo khayr badan baadna taa ku helaysa waabad ku hesheen hadaa intaa ruuxa daba gashood ceebayso wakaaso hebel waxaad sameeyaa hebel waxaad samaysaa waa kaas itanuu kaxiira min adanni ha malayn eh, ka fogaada wax badan oo mala beerkaaga xumaan ha u malayn caafifad bad ku taqaana dad ka wada ad u malaysa inay balaayad ku doomarto aa dadka o dhan u inay tuugiyiin oo saariqiin yihin adiga waa adduun ku cadaabmay war ruuxna aad aamini way ruuxna neheshii way dadka o dhan ka fogaad malaha xun ruuxii isaguu khatar gelinayaayo xaaladiisu adkaanaysa ina bacda danni ismu walaa tajasus hajaa yufsina روحنا روح مؤمن حجاجه ولا يقتبي الصحوان بعضكم بعضا أي حب من جعيه أحدكم أن يقول إنه عن الله ما أخير ولا الكي سمي إيه، هرب كي سميتا حالوي هاي ولا الكومي ما جعش فكريت عن فكريتموه والنعيم روح تسعين كرمه كان ما خيرا إيران فكريت فكريتموه طبعا فكره حنتنا قلنا شرعا واتقوا الله إلهي كعفو إن الله تواب الرحيم يا أيها الناس الضرب إنا خلقناكم ورهنا ورهن من ذكر وأنثى عن يعني كعب الرجل ذكر وأنثى lab iyo dhadi baan idinka abuuray ruux walba hooyihi aad buu lehay wajacalnaakum shucuuban baan idinka dhigna shacab wa qabaaila baan idinka dhigna hoos shacabku hoos ka siiya litacaalw sidaas u garataan maxaa qabiilka loo sameeyey in laisku garto oo ruuxa ilmadinaha iyo meel laba lahayn iyo kaa kale loo garto ee xalaasha ku dhashay in la garto oo in hebel waka ruuxa tirkiisa laakiin intaa ka badan may in lagu faano oo wakaas rasuulka mako aad buu uga khudbeeyey fadxu mak ilan waxay ahaayeen sidaa ilahay sheegay dad san ka taaga oo faano oo dhaha xubus bay isu yaqaan dadka kale oo dhanna xataa carabta kale wax liitay u yaqaanin hoosaysa markaas rasuul aad kaa uga hadlay aad iyo aad iyo aad khudba uga akri in allaha qad ahada cankum xuriyat aljaahiliya wa fakri jaahiliga kibirkiisi iyo weydankiisi faankiisi waa ilahay baa idinka baagay dadku waa law mu'minun taqiyun wa faajirun shaqiy alcarabu rasuulka sala allahu alay wasalam kama fadli baa carab cajil ilaa bitaqwa allah markaas rasuulku ku soo khatimay wuu dheeraa hadalkuye layantahiyana aqwaama yaftakhiruuna bilaabaa dad way ka harayaan aabbahooda laga yaaba inuu dhuxulo jahanabo yahay ku faantamay ow layakuunana calallaahi ow layakuunana ahwana calalahi meel jucnaan buyi rasuulku ama waxay noqonayaan baalkan doorshaanka lo kuwa ilaahay kala hooseeyo war waxaa joojiya joojiya dadku isku mid buu rasulku sala allahu alay wasalam laa fudal licarabin calaa cajabin ilaa bitaqwa maxay dadku kala sarreeyaan maxaa ilahay loogu kala dhawaada muxuu ilahay dadka ku kala jeclaada muxuu ilahay darajaadka taqwada haddaad rabto inaad shariik noqoto qaali noqoto ilaahay agtiisa qiima ka yeelato iyo makhluuqa iyo muminiinta agtooda xataa malaagta ku jeclaan taqwada ilahay ku dadaal ya ayuha naas ina khalaqnaakum min dakarin waunta wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila qabaaisha iyo shucuubta maxaa yaka litacaaruf inaad garataan waa kaa dar soomaali waa shacbi marka inagu garta maaha oo aad tira anu saasana ceeb maaha inaad qabiilkiisa ka soo hebel baan in hebel baan uga kaafilan qabiilku halkaasu ka bilowdaaye ceeb maha iyadan saar ay ku laakiin maxaa la diidan inaad ilaahay subxana wataala loo difaaco loogu cararo qabiilka ugu cararo oo waddanka ugu cararo oo uga kaaso rabbi subxaana watacaala diin diintiisa loo difaaca loo difaacay litacaarafu si aad garataan ima akramakum ka idinku karaamo badan ka idinku qiimo badan ee idinku sharaf badan ee idinku fadla badan cinda allahi atqaaku waa ka idinku taqo badan raba ka taqo badan yahay ayuu ilahay ka jecel oo ka daraja sarreeyey oo ka qiimo badan yahay oo ka qaalisan yahay in allaha caliimun khabiir ilahay waa caliima ruuxa saqigaha ah, wuu yaqaanaa khabiiro ilaahay subxana wa si hoose weli wax walba og yahay wallahu aclamu